إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم بما تعملون بصير alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira mawdiicaynu ku soo jirray baynu insha allahu sii wadaynaa inkastoo kollay mawduucu inagu yaro dheeraaday sababtuna waxay tahay mawduuca ayaa kollay iska ballaadhan waana mawduuc waasica marka wuxuu u baahan yahay kollay fadhiyo kala duwan buu u baahan yahay balcaawa in sha allahu tacaala waxaynu gelaynaa fadhigii saddexaad ee mawduuc aynu ku gelayna mawduuc aynu ka hadlayna waa mawduuc khatar wuxuu ku saabsan yahay gaalow la gaaloobo oo diintii laga baxo oo ilaahayba la dafiro marka waa arrin aad iyo aad u weyn oo mudan muhimmaddiisa in la siiyo ah, dhowr qodob baynu kolley caawa ka hadli doonnaa insha allahu tacaala qodobka koowaad waxaan ku bilaabayaa talo ku saabsan in layska ilaaliyo shubahaadka arrinka khuseeya oo dad baa waxaa ku qancay doonaya inay faafiyaan marka waana arrin diintii weeraraya oo qofka diintii ka saaraya qalbiyaduna waa isbedbedelaan ina alquluuba bayna usbucayni min asaabici araxmaani yuqallibuha kayfa yashaa ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qalbiyadu waxay ku sugan yihiin laba farood oo faraha ilaahay ka mida dhexdooday ku sugan yihiin ilaahay wuxuu u gedgediyaa siduu doono inuu u gedgediyu u gedgediyaa marka ruuxu waa inuu qalbigiisa ilaashadaa khatartaana iska jiraa waxaynu garan karnaa waxyaalaha ee dhibta leh in markaa laga dheeraado masalan waxaynu naqaannaa cudurrada faafa in aad looga taxadiro la yska jiro beryo dhoweed waa garanaysaan cudurkii karoonaha ayaa aad iyo aad caalamka looga digay waddannadiina kala xidhay waa tii la ysu socon waayey waa tii dhul badan shaqooyinkii la fasaxay wax dhigashadii la joojiyey meelihii la ysugu imanayey la kala tegey gaadiid socdo la waayey waxaa sidaa loo samaynayaa waa maxay waa faafitaanka cudurkaasi faafaya laga taxadirayaa oo laga fogaanaya laga dheeraanaya sababtii uu ku faafayey waa arrin caafimaadka lagu yaqaan sharciguna hore inoogu sheegay kaasoo keliya ma aha xanuunnada kale faafaana waa la mid hadday tahay tiibayda hadday tahay aydhiska hadday tahay daacuunada xanuunnada iyo xanuunada la midka aba aad yo aad baa looga fogaadaa asbaabta uu ku faafayo oo markaa dadka layahaha kale fogaada waa taxadir laga taxadirayo waxaa la yidhaha xajri sixi karantiimada caafimaadkaa la yidhahdaa xanuunnada halistaee noocaasoo kale a ruuxii qaba dadka markaa in ay iska ilaaliyaan oo laga karantiimeeyo ayaa saxdu tahay waana arrin sharcigu hore inoogu sheegay waxay ka mid tahay waxyaalaha caddaynaya diinta xaqnimadeeda waayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyadaanu markaa waxbarasho uu galay iyo jaamicaad uu galay iyo ciduu wax ka bartay oo bini aadama aan la ogsoonayn bale uu ahaa ummi aan waxna qorin sadarna waxba ka akhriyin haddii loodhan lahaa kutubuu taalacday waxba ma qori jirin sadarna waxba kama akhri jirin haddana hore wuxuu u sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam laa yuuradu mumridun calaa musixin yacnii in markaa xoolaha caafimaadka qaba iyo kuwa cudurka qaba inaan la ysku aroorin wuxuu sheegay judaamka ruuxa qaba in la yska ilaaliyo laga dheeraado fira min almajduumi firaaraka min alasad nin judaam qaba ayaa nebiga sala allahu aleyh wasalam u yimi isagoo doonaaya inuu bayco la galo nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam irjic faqad baayacnaak halkaa ka noqo waa kula baayactano baycadu halkaasay kuugu timi ee halkaa ka noqon waxay taasi tilmaamaysaa in la yska ilaaliyo marka ruuxu isagoo caafimaad qaba ayuu haddana cudurka ciddii qabay iska jirayaa oo ka fogaanayaa dadka shubahaadkani galeen ee waxaa ku qancay oo jiritaanka ilaahayba dafiray oo ka gaaloobay amaba ka shakiyey oo diimihii dhaleecaynaya oo ilaahay ka gaaloobay waxay qabaan cudur ka daran cuduradii xisiga ahaa ee jidhka ku dhacayay cudur ka daran bay qabaan afa khatara ayaa xaggii diinta kaga dhacday hadduu qofka cudur noocaasi ku dhaco dee waa ka daran yahay cudurada caadiga la yaqaano waayo cudurka caadiga ee la yaqaanaa hadduu ugu bato qofka waa dilayaa biidni illah laakiin cudurkan xagga diinta kaga dhacaya qofka gaalnimada u sababayaa ee uu ku gaaloobayaa dhibtiisu kuma koobno keliya geeri khasaare abadiyay sababaysaa cudurka caadigaa ah, hadduu dhinto ruuxii dee waa ka ladnaaday dhib damboo daba soconaysa markaa waxba ma lahaa laakiin hadduu gaalnimo ku dhinto dee khasaare abadii ah iyo naar joogto ah ayuu markaa gelayaa marka waa arrin aad iyo aad u khatara marka aad in laysaga jiro aad looga fogaado weeye sharciguna waa inoo sheegaya waxyaalaha shubahaadku cidday ku sugan yihiin in laga fogaado laga dheeraado ha ahaadeen shubahaadkaasi kuwa gaalnimada ah ama ha ahaadeen kuwa gaalnimada ka sokeeye bidcooyinka abe in laga fogaadaa sharcigu inoo sheegaya saaxiibka xumina qofka wuxuu u sababayaa oo uu halis u yahay inuu sababo khasaare wa yowma yacaddu aldaalimu calaa yadayhi yaquulu yaa laytani ittakhadtu maca alrasuuli sabiila yaa waylataa laytanii lam attakhid fulaanan khaliila laqad adallanii can aldikri bacda id jaa'anii wa kaana ashaytaanu lilinsaani khaduula allah wuxuu inoo sheegayaa ka daalimka ahi aakhiro inuu isciilkaambiyayo oo ciil daraaddeed gacmaha uu iskooggoosanayo wuxuu ku calacalayaa oo jeclaysanayaa maa rasuulka aan raaco waddadiisii waddo ka yeesho yaa laytani ittakhadtu maca alrasuuli sabiila waa fursad seegtay sidaasuu maalintaa ah uu leeyahay alla jeclaan lahaayaa inaan rasuulka la jirkiisa waddadiisa aan waddo ka yeesho raaco yaa weylataa laytanii lam attakhid fulaanan khaliila alla maanan hebel ka yeelan lahayn saaxiib maanan ka yeelan lahayn hohya cakuya maxaa igu watay maxaan saaxiib uga dhigtay marka saaxiibka xun aakhira waa la ysku cilkaambiyaa sharcigu wuxuu ina amrayaa saaxiib wanaagsan in la yeesho saaxiibka xunna layska jiro masalu ljaliisi asaalix waljaliisi asuu ka xaamil ilmiski wa naafikhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi ruuxa kula fadhiistee wanaagsan iyo ruuxa kula fadhiistee xun tusaalahoodu wuxuu ka kala dhigan yahay sidii ruux markaa miski udgoon xambaarsan saaxiibka wanaagsan baa ka dhigan ruuxa wanaagsane kula fadhiista wuxuu shabbahayaa kaa udgoonkiiyo miskiga sita saaxiibka xumniyo wuxuu ka dhigan yahay ka dabka buufimada afuufaya fa xaamilulmiski ima an yuxdiyaka wa ima an tabtaaca minhu wa ima an tajida minhu riixan tayiba ka miskiga sida ee udgoonkaa xambaarsani saddex mid weeye inuu wax ka mida udgoonka ku siiyo iyo inaad wax ka mida ka iibsato iyo inaad udgoon wanaagsan oo ka soo kankamaya aad hesho yacnii mar walba waad ku intifaacaysaa dhibi kaaga iman mayso saaxiibka xumina wuxuu ka dhigan yahay ka naafikhi sida dabka buufimadaa ka afuufaya kaasina waxa weeye ama waa inuu maryaha kaa gubo ama waa inaad ur xun ka hesho marka mar walba dhib baa kaaga imanaysa in laga taxadira markaa weeyi ayaan darro waxa ah dadka qaarkood oo iimaankii ku sugan oo daacadii iyo wanaaggii ku sugani haddana inay u faafiyaan dadka shubahaadkaa gaalnimadaa ku hadlaya inay wax u faafiyaan cala sabiili tacajub oo laga yaabo markaa guruubba inuu ku diro ama saaxiibadii inuu u diro isagoo le markaa la yaaba waa arrin ayaan darro ah shaygu hadduu wax xun yahay lagama qayb qaato faafintiisa lagama qayb qaato bal haddii sababtaada dad ku lumaan ka warran oo ciddaad u dirtay cid ka midii ay markaa waxaas ku lumaan soo adigana dhibi kaaga imanayso shaygu hadduu dembi yahay lagama qayb qaato waa laga taxadiraa inaad dadka u sii gudbiso waa inaad iska jirtaa haddii kale dee ilxaad faafintii baad ka qayb qaadanaysaa oad caawinaysaa mar labaadkana waa inaan markaa la dhegaysanayn laga fogaadaa oo la yska ilaaliyaa waayo khayr laga heli maayo wanaaggaad ka helaysaa maxay tahay nin odhanaya ilaahay ma jiro khaaliqa abuuray makhluuqaadkanna ma jiro khayrka laga rajaynayaa muxuu yahay wanaaggaase aad ka helaysaa maxay tahay marka waa in la yska jira aad iyo aad la ysaga ilaaliyaa dadka uu soo codsanayo ee majmuucada ma kugu darsadaa ama guruubka waa inaan laga yeelin khayru kaala maqan yahay ma jiro wanaagaad ka helaysaana ma jirto inaad ka aqbasho guruubka inuu kugu darsadaana nooc dhiirigelinay isaga u tahay saas aawadee waa inaan la aqbalin waa in laga fogaadaa waa in laga dheeraadaa aad iyo aad la ysaga ilaaliyaa khayrku wuxuu ku jiraa diinta ayuu ku jiraa taa macnaheedu ma aha marka la odhanaayo khayrku diintuu ku jiraa ee waxa markaa diindarrada iyo gaalnimada kuu sababaya ha dhegaysanin in diintu marka waxa weeye marka ay daciif tahay ama xujo iyo daliil ayna jirin diintu waa caddahay inay xaq tahay waa caddahay daliilada ku tusinaya jiritaanka ilaahayna waa badan yihiin adilada caqliga ah iyo fitrada abuurka bini aadamka laftiisay ku abuuran tahay inuu khaaliq jiro oo makhluuqaadkana ayna iswadin weliba khaaliqaasi inuu waaxid yahay ka makhluuqaadka abuuray mid qura inuu yahay waayo nidaam keliyay ku wada socdaan wax ishirdiyaya oo iska hor imanaya ma aha makhluuquna inuu iska abuurmaa ma dhici karto laabudda lahu min khaaliq waxaa lagama maarmaana cid abuurtay inay jirto khaaliquna inuu waaxid yahay baa lagama maarmaana haddii kale nidaamku sidan kuma socdeen mana hagaageen ma اtakhada allahu min waladi wma kana macahu min ilah ida ladahaba kulu ilahin bima khalaqa walacala bacduhum cala bacd fitrada aadamigay ku abuuran tahay inuu khaaliq jiro fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha la tabdiila likhalqi illah adilada sharciga ayaa ku tusinaya adilada caqligaa ku tusinaya nidaamkan caalamka ku socdaa cid nidaamisay waa inay jirtaa cid abuurtay oo jir siisayna waa inay jirtaa inuu isagu isjir siiyana ma dhici karo ma dhici karto inay isjir siiyaan masalada hore aynuga soo hadallay ha yeeshee sidaynu tusaalihii ku tilmaannay ruuxu isagoo caafimaad qaba ayaa haddana asbaabtii cudurka in laga taxadiraa caqliga iyo sharciga mid waliba uu keensanaya qalbiyadaana isgedgediyaya oo qalbiyadu waa taqallubaan oo waa isbedbedelaan shaytaankuna dadka waa waswaasinayaa sidaas aawadeed assalaamatu laa yucaadiluhaa shay nabadgelyada waxba uma dhigmaan cudurka iska ilaalintiisa ka fiican iska daawayntiisa alwiqaayatu khayru min alcilaaj marka hore cudurka inaad iska jirtaa waxay ka fiican tahay intaad isu bandhigto inaad doonto inaad iska dawayso qodobka labaadaan tilmaamaya waxay tahay waa waana aan u jeedinayo kuwa shubahaadkaasi galeen ee mulxidiinta ee ilaahay dafiray baan in yar oo waana ah oo kelmada ku odhanaya arrinka ku saabsan dafiradda ilaahay la dafiraayo hadduu yahay nooca odhanaaya maba jiro ilaahay maba jiro odhanaya hadduu yahay iyo hadduu yahay nooca odhanaya anuu ma garanaayo inuu jiro iyo inaanu jirin midnaba kuu doonaba ha noqdee ma'aalka isku mid bay noqonayaan isku meel bay tegayaan waayo mid waliba ilaahay ma rumayn labada midna ilaahay ma rumayn mid waliba rabbi waa ka gaaloobay hadduu sheeganayo inuu ka shakisan yahay iyo hadduu sheeganaayo inuu goynayo leeyahay maba jiro labada nooc mid waliba waa kufri mid waliba waa gaalnimo ma'aalkana waxay noqonayaan inay isku mid yihiin oo waxba kuma kala duwana kuwa sheeganaya odhanaya anuu ma garanayo inuu jira iyo inaan u jirin qaar badani afka baarkiisay sidaa ka odhanayaan laakiin xaqiiqa ahaan waxay tahay inay dafirayaan jiritaanka ilaahay waxaana la arkay qaar badan oo noocaas odhanaya anuu ma garanayo inuu jiray iyo inaan u jirin hadalladooda kale markii loo noqday oo meelahooda la baadhay inay ka soo baxday inaanu qirsanayn ee uu leeyahay ma jiro ee uu ku afgobaadsanayo inuu leeyahay anugu labada midna garan maayo arrinka hadduu yidhaahdo anuu ma garanaayo horaynu u soo sheegnay oo dee wuxuu qiranayaa waxay tahay jahli iyo garasharaan cilmi iyo aqoon uu ku sheegtay ma jirto hadduu markaa yidhaahdo makhluuqaadkan cid abuurtay ma jirto hadduu yidhaahdo waayo daliil baan loo haynin oo wax caddaynayaa ma jiro in cidi abuurtay marba haddaan daliil loo haynaa ma jiro sidaa markuu yidhaahdo waxaa loogu jawaabayaa waa midda koowaade arrinka uu leeyahay deliil looma hayo ma caddaynayso ma sheegayso dee inaanu markaa jirin sheegista uu sheegaayo uu leeyahay deliil looma hayana inaanu deliil u haynin caddayn mayso inaanu jirin gaayatu maa fil amri waa inuu leeyahay garan maayo nafyigiisu waa nafyu cilmi waxaana la yidhaahdaa cadamu daliili laysa daliilan cala alcadam inaan shay caddayn loo haynin ma aha in caddayn loo hayo inay in la og yahay inaanu shaygaasi jirin masalan haddaanad ogayn gidaarkan dabadiisa in cidi ku sugan tahay oo aad tidhaahdo wax caddayna uma hayo gidaarka dabadiisa in cidi joogto miyay keensanaysaa inaad tidhahdo cidima joogto waayo daliil uma hayo inay joogto cidi caqlan waxaa la garanayaa inaanay ka dhalanaynin daliil arrinkaa inaanu ahaynin inuu diido oo nafyo oo yidhaahdo maba jiro inaanay ka imanayn masalan ruux baa waxaa lagu yidhi hebel ma tukadaa markaasuu wuxuu yidhi wax caddayna uma hayo inuu tukado miyay la macno tahay waxaan ogahay inaan u tukan laba shayoo isku macnaa miyaa inaanu isagu ogayn oo caddayn u haynin inaan u tukani miyay sheegaysaa ficlan hebel inaan u tukan masalan qaarada ameriika la yidhaahdo ameriika waabaan la ogayn inay jirta baa la yidhi beri dambaa la helay oo caalamkan kale dadka ku nooli ay ogaadeen qaaraddaasi inay jirto intii hore wax daliila umay hayn in qaaraddaasi jirto dee mar haddaynay ogayn oo caddayn aynay u haynin inay jirto wakhtigaas ma waxaan jirin bay ahayd maye way jirta iyagaan ogeyn waxaana la yidhaha nafyu lcilmi laysa cilman binnafyi ama cadamu lcilmi laysa cilman bilcadam shay marka waxa weeye inaan la ogsoonayn yacni ma aha in la ogsoon yahay inaan u jirin inay la mid tahay nasiixada aynu gudbinayna waxay tahay ruuxa mulxidka ahi fitradiisa waxa ku abuuran inuu khaaliqu jiro saas aawadeed wakhtiyada kurubaadkiiyo dhibaatadu ku dhacaan xagga ilaahay buu argagaxayaa markuu dhibaatoodo fitrada wuu inkirayaayo waa diidayaa waxay u tilmaamaysee fitradiisa waxaa ku abuuran jiritaanka ilaahay ayaa ku abuuran naftiisa oo jirkiisa ku abuuran fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illah had ya jeer waxay dalbayaan waxyaalo badan oo umuura abay dalbayaan oo mucjizaada oo ay leeyihiin waxaan ha la keeno oo waxaan ha la keeno oo waxaan ha la keeno oo waxaan ha la keeno waxaasina wax soo afgo'aya ma aha ilaa umuuro mustaxiilaad ay dalbanayaan waxay uga jeedaanna waa tacanut iyo madaxadayn waa garanaysaan qur'aanka inta ku sugan ashyaada ay dalbadeen qofku hadduu xaqdoon yahay awalu daliil baa qancinaya daliilka ugu horreeyaa qancinaya laakiin haddaanu xaqdoon ahayne cinaad iyo madaxadayg ay ka tahay haddii boqolaal daliil la tuso oo boqollaal mucjiso la tuso marnaba mid hogaansamaya maaha nebigana calayhi salaatu wasalaam mucjisaad badan baa la siiyey wax ka mida waa sheegi doonnaa insha allah mucjisaad fara badan ayaa nebiga la siiyey ilaa ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen nebiga kun mucjizaa la siiyey qayb ka mida insha allahu tacala waa tilmaami doonnaa umuuraha ay dalbanayaan waxay uga jeedaan markaa shikaar bay uga jeedaan iyo cinaad iyo madaxadayn masalan waxay ku yidhaahdeen qolyihii ahlu kitaabka ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam kitaab samada ka soo deji horena nebi muuse waxay ugu yidhahdeen ilaahay na tusiyo indhahayaga aanu ku aragno yas'aluka ahlulkitaabi an tunazila calayhim kitaaban min asamaa faqad sa'aluu muusa akbara min dalik faqaaluu arina allaha jahratan faakhadathm alsaaciqatu bidulmihim uma ittakhaduu alcijla min bacdi ma jaa'athum albayinaatu facafawna can dalik wa aataynaa muusa sulطaana mubiina nabi muuse waxaabay ku yidhahdeen indhaha nagu tusiyo indhaha yagu ha arkaan ilaahay gaaladii carbeed sidaas si shabbahday markaa nebiga weydiisteen oo yacni markaa umuuro markaa badan oo mutacadiday markaa yidhaahdeen waa in saasi dhacdaa oo saasi dhacdaa oo saasi dhacda oo saasi dhacdaa waxay ku soo dareen aw taatiya billahi waalmalaa'ikati qabiila aw yakuuna laka baytun min zukhrufin aw tarqaa fi alsamaa'i walan nu'mina liruqiyika xataa tunazila calayna kitaaban naqra'u umuurihii ay codsadeen midh iyo laba iyo saddex iyo afartoonna kumay dayn mar walbana waxay codsanayeen waxyaalo kale xaqdoonkamay ahayn way garanayeen in badanoo ka midii nebigu inuu markaa yahay nebi xaqa waa garanayeen laakiin cinaad iyo madaxadayg bay ka ahayd abujahl waa tii mar la weydiiyey oo lagu yidhi moxamed ma been buu sheegayaa markaasuu wuxuu uhi maya moxamed been sheegi maayo beenna ma yaqaano ha yeeshee qusay ibnu kilaab waa qolada uu nebigu ka dhashay calayhi salaatu wasalaam qusay ibnu kilaab waxay qaateen buu yidhi furihii kacbaday qaateen oo iyagaa markaa kacbada furaheeda haya calankii quraysheed bay qaateen oo qurayshii calanka cidda u haysaa waa qusay ibnu kilaab bay ka mid yihiin cid kaloo calanka qaadi kartaa ma jirto waxay qaateen siqaayadii bay qaateen waraabintii xujaajta la waraabinayay qaateen ashyaa noocaasuu tahay annagii iyaguna waa tartannay buu yidhi reer bani makhzuum iyo markaa qusay ibnu kilaab bani qusay ibnu kilaab waa tartannay buu yidhi xataa kunna ka farasay rihaan ilaa aanu noqonnay laba farasoo kala bixi waayo sharadkii loo dhigay midna qaadan kari waaye ilaa aanu kala dheeran weyne kadib bay waxay yidhaahdeen buu idhi mina nabiyun yuuxaa min asamaa waxay yidhahdeen nebi baa annaga naga mida samada looga soo waxyoodo marka dadkii kale maxaa u haray buui ma yagun baa la dabagelayaa wallaahi ma rumaynayno ilaa uu annagana naga soo baxo nebi samada looga soo waxyoodaa allah muxuu yidhi fainahum laa yukadibuunaka walaakina alaalimiina biaayaati illaahi yajxaduun qalbiga kaa beenin maayaan laakiin kuwa daalimiinta ee xadgudbay yacni aayaadka ilaahay bay dafirayaan afkay ka dafirayaan laakiin qalbiga kaama beeninayaan qalbiga waa ka garanayaan inaad run sheegayso macnuu saasuu dhacay marka waxay rabaan cinaadka iyo madaxadayga iyo jikaarka ay la imanayaan umuurihii haybiga ahaa in laga dhigo wax mushaahadoo la arkayo markaasaa waxay leeyihiin ilaahay ha la arko markaannu aragnaannu rumaynaynaa ruuxu hadduu markaa xaqdoon yahay oo waxa saxdaa doonayo inuu markaa raaco saynu soo sheegnay daliilka ugu horreeyaa ku filan laakiin hadduu ruuxu markaa jikaar iyo madaxadayg iyo cinaad uga jeedo kun daliil haddii la tuso iyo kun mucjize haddii la tuso wax allo wuxuu aqbalaya ma jiro dadka waxaa lagu imtixaanay waxay tahay waxa haybigaa in la rumeeyo ayaa lagu imtixaanay shayga xisiga la arkaayo waa la wada rumeeyaa cidinama diiddo iminka geeridu waa shay maxsuusa oo la haleelayo xawaasta lagu haleelayo iyo dareemayaasha saas aawadeed gaal iyo muslimba waa qirsan yihiin geeriyi inay jirto laa axada yunkiru cid dafiraysaa ma jirto aladiina yu'minuuna bilghayb waxa dad ku kala baxayaan oo qaarna rumaynayaan qaarna aynay rumaynaynin waa maxay waa in ghaybka la rumeeyo weeye taasaa lagu kala baxayaa ghaybkana xataa kuwa mulxidiinta ahi ee ilaahay dafiraya dee qaybo badan bay rumaysan yihiin waxyaalo badan oo hayb ah bay rumaysan yihiin waxay odhanayaan waqtiyada qaarkood ma iimaan indhala ayaanu iska rumaynaa waxaa la odhanayaa nebiga in la rumeeyaa iimaan indhala maaha ee iimaan indhala adaa ku jiraa iimaan indhala waxaad ugu jirtaa waxyaalo badan oo hayba ah oo aanad daliil u haynin laa caqli walaa sharci baad rumaysan tahay waxaa ka mid a ah in waxa weeye dadku ay ka yimaadeen daayeero ay ka yimaadeen oo noolahu markii hore uu soo kala tadawuray oo mar waxa weeye kalluun ahaa oo mar markaa berrimaa'i ahaa yacni markaa waxyaalaha markaa marna badda gala marna ka soo baxa ee berriga ku noolaada markii kale waxyaalaha markaa waxay naasalida uu ahaa markii dambe uu ahaa markaa shimbira uu ahaa akhiiran markii dambe uu ku dambeeyey marka waxawaan aadamiga tatawur noocaasa inay soo qaateen baad rumaysan tahay waxaad aragtayna maaha nin baa fakeray tashaabuh buu arkay wuxuu yidhi markaa xoogaa isu ekaashaa jira dabeedna waa kuu sheegay dabeedna waad iska rumayso nebigu warkuu kuu sheegayna waa diidaysaa daarwin wuxuu kuu sheegay oo aan wax ii loogu sheegina isagu wuxuu ka fekeray ay tahay waad rumaysay gayb baad rumaysay ciddii haybka u aqoonta lahayd ayna ka warramin isaguna uu malamalaynaayo wuxuu yaqiinsan yahay maaha wuxuu leeyahay waxaa laga yaabaa inay saa ahayd waxaa laga yaabaa inay saa ahayd waa wax markaa uu isagu malamalaynayo wy hayb baad rumaysantahay adigu aanad arag daliilna aanad u hayn inuu khalqigu dhammaantii ahaan jiray dhibic yar deedna dhibicdii qaraxday oo ay noqotay makhluuqaadkaa faraha badan le ay noqotay marka iimaan indhala baad ku rumaysan tahay sharcina kuuma sheegin waxaad aragtayna maaha iimaan indhala baad ku rumaysan tahay in waxa weeye wax aan noolayni inay mar keliya isu rogeen wax nool iyadoo aan cidi abuurin waa arrin haybi ah iimaan indhalaa baanan ku rumaysanta waxyiga allah soo dejiyey ee ilaahay haybka ogaaye wax walba ogaa warranka uu ka warramay siduu uga warramay loo qaatay markii rasuulku caddeeyey markii rasuulka adillo caddaynaysaa rasuulnimadiisa ay la helay oo mucjizaadkii markaa la helay oo la aqoonsaday rasuul dhaba inuu yahay warka uu ilaahay ka keenay rumaysadka la rumaystay iimaan indhala ma aha iimaan indhala waxa ah faylasuufka intuu fekeray wuxuu kugu yidhi aad iska ictiqaadiso iska rumaystay waxaasina aynay ahay waxaad aragtay iyo waxaad ogtahay toona ee hebel baa yidhi aad u qaadatay ugu qanacday waxaynu garanaynaa ruux kastoo nool shay kastoo makhluuqoo nooli in lagama maarmaan ay tahay inuu geeri ku dambaynaayo gaal iyo muslimina waa qirsan yihin mid waliba inuu dhimanaayo waa qirsan yihin geeridana lagama baxsan karo inkastaba ha la noolaadee mid laga fakan kara ma aha aynamaa takuunu yudrikkum almawt walow kuntum fii buruujin mushayada meel kastaa ku sugantihiin geeridu waa idin haleelaysaa guryo la adkeeyey ama la dhaadheereeyey xataa haddaa ku sugantihiin geeridu waa idin haleelaysa waa idin imanaysa qul ina almawta aladii tafiruuna minhu fainahu mulaaqiikum geeridaa ka cararaysaan waa idinla kulmaysaa midaad geerida iska baajin karta ma aha ilaahayna waxa uu ku yidhi gaalada markuu la hadlayay isagoo taxaddi ku samaynaya oo caraynaya falowlaa in kuntum ghayra madiiniin tarjicuunaha in kuntum saadiqiin haddaad tihiin qaar aan la xisaabayn oo la abaal marinayn haddaad tihiin maxaa loo waayey inaad soo celisaan nafta naftan baxaysa inaad dib u soo celisaan maxaa loo waayey oo qofka ay ka baxaysa aad ku celisaan oo nolosha u baaqi yeeshaan yacani ku celiya haddaad run sheegaysaan haddaa dhab ku sheegaysaan sheegashadiinna ah xisaabi ma jirto soo saar ma jiro abaalmarini ma jirto geeridaasay umuruhu ku dhammaanayaan wax laysa soo saarayaana ma jiro ciddii ajashiisu dhammaatay nolosha ku soo celiya geeridana u diida nafaha waxaa lagu qabtay idan la'aan iyadoo aan ruuxa waxba laga weydiin baa laga qabanayaa oo ruux walba nafta laga dhufanaya marka haddaa leedihi yacni ma jirto xisaab iyo abaalmarintoonna ma jirto nafta ku celiya kuma celin karaa geeridaa khasabka qof waliba ku dhimanaya waxay caddaynaysaa awood makhluuqaadkan ka sarraysa inay jirto oo ka baawar badan oo ka awood badan oo aynay dhici karin lays hortaagaa dhammaanna makhluuqaadku yada u khuduucayaan oo u dulloobayaan sidaa geeridaba ay ugu dulloobeen bay si walba ugu dullaysay ruux ka fakan karaana aanu jirin awooddaasi waxa weeye waa awoodda ilaahay waa quwat alkhaaliqi alcaliimi alqadiir alxakiim almuxyi almumiit waa awoodda khaaliqa cilmiga badan ee khibradda badan ee awoodda badan ee xikmadda badan ee wax nooleeye wax dila haddaad diideen inaa u khuduucdaan oo isu dullaysaan geerida isu diida ilaaba ilaa geerida ilaahay waa keenayaa baawara iskaga baajisan hadday jirto markaa beeniya aynay ahayn hoggaansama sidaa geeridaba ugu dulloobaysa si kastaa u gaalowdaan fircawn kama gaalnimo badnidin fircawn waa ki yidhi ana rabbukum alaclaa rabbigiinna korraynta badan baan ahay waa ki yidhi maa calimtu lakum min ilaahin hayrii ilaahaan aniga ahayn idinma ogi isagu waaba dafiray oo wuxuu yidhi marka ilaahaan aniga ahayn idinma ogi anaa ilaahii ah ilaahnimadii u sheegtay fircawn baa sheeganaya waa u goodiyey cidda khilaafta oo markaa tidhaahda ilaah kalaa jiraannu rumaysannahay oo wuxuu uhi lain ittakhadta ilaahan hayrii laajcalannaka min almasjuuniin haddaad yeelato muusow ilaahaan aniga ahayn waxaan kaa yeelayaa kuwa markaa xabsidaayinka lagu xukumee jeelka ku abaada nimankii falalowyada ahaan jiray markay rumeeyeen nebi muuse calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi aamantum lahu qabla an aadana lakum miyaa rumaysan intaan idiin fasixin ka hor deedna waa u hanjabo waa u goodiyey la uqaticanna aydiyakum arjulakum min khilaafin yacni waxaan u jarjari doonaa gacmihiinna iyo lugihiinnaan talantaali u jarjari doonaa buu yidhi dabeedna waxaan idinku deldeli doonaa jiridaha geed timireedyadaan idinku deldeli doonaa si aa halkaa ugu baktidaan ugu dhimataan saasuu ku hanjabay heerkaasuu gaadhay xadgudubkiisa iyo gaalnimadiisa marka si kastaa u gaalowdaan oo u kibirtaan kama gaalnimo badniyin fircawn muxuu ku dambeeyey markii la qabtay waa isdhiibe xataa idaa adrakahu algaraqu qaala aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iil wa ana min almuslimiin markii qaraqa lagu qabtay oo baddii inuu ku qarqoomo uu ay noqotay xaaladda noocaasa wuxuu ku dhawaaqay inuu yidhaahdo uu haabhaabto kelimaddii tawxiidka dabeedna wuxuu uhi laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iila wa ana min almuslimiin muslimiintaan ka mid ahay waxaan rumeeyey buu yidhi ilaa xaq lagu caabudaa inaan u jirin mooyaane kii ay rumeeyeen reer banu israa'iil muslimiintaanan ka mid ahay buui xaaladda noocaasi waxay ahayd xaalatu alqarqara xaaladdii naftu qabatay iimaan iddiraariyuu ahaa oo dani ku khasabtay ah qad faata alawaan wakhtigii waa tegey fursaddii imtixaankuna waa dhammaatay adduunyada dadka waxaa loo keenay in lagu imtixaano amin baa loo yeelay imtixaankaas waxaa la yidhi imtixaankaasi wuxuu ku egyahay naftu intaynay soo gaadhin dhuunta inta ka horraysa imtixaanku markaa joogaa wuxuu wakhtigaas jawaabo ee la yimaado ayaa ruuxa anfacaya hadday naftu dhuunta soo gaadho wakhtii fursaddii imtixaanku waa dhammaatay warqadda laga qaban maayo in allaha yaqbalu tawbata alcabdi maa lam yugargir ilaahay toobadda addoonka waa aqbalaa intaan naftu dhuunta soo gaadhin waxaa lagu yidhi fircawn aal aana waqad casayta qabl wa kunta min almufsidiin ma haddaad rumaynaysaa yadaad hore u caasiday baad hadda rumaynaysaa miyaa waad mufsidiinta ka mid ahayd wakhtiganna waa wakhti aan markaa towbadii waxba anfacay mid walba marka lagu soo kadiyo naftu qabato waa isku dayaa markaa inuu ku dhawaaqo iimaanka towbad dani ku tidhiya inuu ku dhawaaqana waa isku dayaa falam yaku yanfacuhum iimaanuhum lamaa ra'aw ba'sana war hooy intaanad wakhtigaa gaadhin sidii fircawn wakhtigaa iimaanka u haabhaaban waxaan ku anfacaynin maanta ha ku mashquulin iminkaad fursad haysataa war hoy ilaahay u noqo warhoy toobad keen war goor lagu qabanayo ma ogid goor lagu qabanayo ma ogid iminkaad joogtaa amintii towbaddu ku anfici lahaydee toobadkeen ilaahay u soo noqo cinaadkiiyo madaxadaygiyo jikaarkiiyo gaalnimada iska daa kelmaddaa waxaan uga gudbayaa ilxaadka dadkan ku sugan aad iyo aad bay ula dagaalamaan diimaha ula dagaalamaan wax allo wixii diin oo dhan waa necab yihiin waa la dagaalamayaa waxayse ugu sii necab yihiin diinta islaamka ayay u sii necab yihiin waxay isku dayayaan dadka dhammaan inay gaalaysiyaan dagaal baynay diinta kula jiraan diimahoo dhan iyagoo kula jiray diinta islaamkana si gaara ugula sii jiraan hadda dadka markaa ilxaadka ah aadka ugu baaqa casrigan kuwa ugu sii sheegan waxaa ka mid a ah. dukinis ninka la yidhaahdo iyo sam haris iyo ayaa markaa ragga ugu sheegan ka mid a ah. oo bugaagna arrinkaa ka qoray si waxa weeye markaa naf iska saarana arrinka noocaasa markaa waxa weeye aad iyo aad ugu dadaalay inay ula diraan diimahaba khaas ahaana diinta islaamka wuxuu yidhi maruu dhuukinis hadlayey dagaallada iyo loollamada adduunyada ka dhacay badankoodu waxay ka yimaadeen diimahay ka yimaadeen buuri waxa dagaallo adduunyada ka dhacaya iyo loolamo badankoodu waxay ka yimaadeen diimaha noocay doonaan doonaanba ha noqdaane waddada keliya ee lagaga bixi karaa loolamada iyo dagaaladaasna waxa weeye afkaaraha la rumaysan yahay iyo diimaha gebigoodaba in laga tago kulligood hadalkiisa waxaa ka muuqata inuu dagaallada badankoodii adduunyada ka dhacay saaraayo diimaha taa aawadeedna uu leeyahay waddada lagaga bixi karaa waxa weeyaan ee nabadgeliya amnigu lagu heli karaa in diimahaba laga baxo laga takhalluso oo ilxaad iyo diin la'aan loo baxo warka noocaasee uu saa sheegayo waxaa ka hor imanaya waxa dagaalla adduunyada lagu dilay ee la yaqaano badankooda waxa dilay mulxidiin baa dilay ka soo qaad maw oo haysan jiray jaynaha intee dad u laagay sataliin oo isaguna markaa haysan jiray ruushka labaduba laba mulxid bay ahaayeen wax diin la yidhaha may rumaysnayn goobaha diimaha waa duminayeen noocay doonaanba ha noqdaan ama kiristaan ha noqdaan ama islaam ha noqdaan goobaha lagu cibaadaysto masaajidda iyo kanaa'ista waa wada duminayeen dadkana waa laynayeen diin agtooda laguma soo qaadi karayo waxaanay ahaayeen mulxidiin ilaahay dafirsan oo le laa ilaah wax ilaah la yidhaha ma jiro labadooda keliya haddii la eego waxay dileen afar iyo sagaashan malyan bay dileen oo aadamiga ka mid ah hadda kumaan kun ma aha afar iyo sagaashan kun ha u qaadin waa afar iyo sagaashan malyan ya hitler waxa uu sheegan jiray waagii hore markaa masiixi buu sheegan jiray yacanii inuu kiristaan yahay buu sheegan jiray waagii hore laakiin bacdi waxay ku tiriyaan inuu markaa malaaxidada ka mid ahaa oo isaguna mulxid ahaa intee bini aadam u laayay oo weliba dab ku gubay dab qayb ka mida wuxuu ku gubayba dab ilaa soddon malyan dad gaadhaya ayuu isaguna laayay magac diimeedna waxba kuma dilay sam haris ninka la yidhaahdo afar shaksi oo aad ugu sheegan baa jira hadda marka ilxaadkan cusub oo la yidhaahdo alfursaan arbaca a'immo hadda hoggaamiyeyaal ah afartaas waxaa ka mida sam haris baa ka mida dukinis baa ka mida hitshinis mid la yidhahdaa ka mida daniel mid la yidhahdaa isaguna ka mida oo isagu markaa baktiyey saddexda kale waa noolyihi sam haris waxa uu qoray ou yidhi dadka muslimiinta ah hadda waa ninkii imaamka u ahaa mulxidiinta raggii a'immadu ku jira hoggaamiyeyaasha ya aabbayaashiinni ilxaadkaa hadlaya oo hadalkan hadda sheegaya mulxidiinay waa sam haris wuxuu yidhi muslimiinta dhammaantood intay tiro la eg yihiin nukliyer in lagu dhufto qumbula nawowiya oo dhammaan wada tirtiraysa si aan markaa qofba uga hadhin arin la fogaysanaya maaha kulligood marka waxa waya in lagu dhufto nukliyer oo aan xabad laga reebin muslimiintu arrinka noocaasa may gaadhin mulxidiintu waxay marayaan inay markaa leeyihiin cidda markaa waxa weeye diimaha haysata in laga takhalluso khaas ahaan muslimiinta waa in markaa xabad aan laga reebin wuxuu kaloo yidhi masaa'isha qaarkood dadka ictiqaadsan waa sam haris baa odhanaya ictiqaadkaa ictiqaadsan yahay waxa ay rumaysan yihiin bes in lagu dilaa wuxuu suuroobi kartaa inuu noqdo arrin akhlaaqiyo akhlaaq ahaan fiican bes caqiidadiisa bes lagu dilo hadda ficil uu sameeyey ma jiro yani diin inuu ictiqaadsan yahay bes in lagu dilo eh, waa arrin akhlaaqi ah ama akhlaaqi ahaan suura gala dhulkiinis waxa la weydiiye lagu yidhi waa adiga leh waxa dagaalla adduunyada ka dhacay iyo loo lamo diimaha u sababa marka eh, waddannadii waxay ku sameeyaan qalaaqil iyo dhibaatooyin baa ka yimi waa adiga sidaas yadaa leh bal waxaad ka warrantaa sataaliin wuxuu sameeyey ka warran madaxweynihii ruushku muxuu falay sataliin jaraa'imtii uu galay iyo dadku laayay malaayiinka ahaa ee faraha badnaa ka warram wuxuu yidhi ilxaadku ma amrin inuu sidaa yeelo mulxid ha ahaado laakiin mabda' ilxaadoo keensaday ma jiro mar kale wuxuu yidhi wuxuu sidaa u yeelay isagu shaarubuu lahaa buuri yani waxay doonaan ba iskaga hadlayaan waxay doonaan ayay ku hadlayaan marka haddii la eego xagga yacni laynta iyo rabshadaha iyo baabi'inta iyo xasuuqa ay markaa rabaan ilxaadku waxa uu rabo wax la midi inaan u jirin bay taasi caddaynaysa xagga akhlaaqda ka warrama ilxaadku aadamiga muxuu akhlaaq wanaagsan u gudbinayaa ilxaad akhlaaq ma leeyihi jawaabtu waxay tahay ilxaad akhlaaq ma leh wax ka xaaraansanna ma jiro bal aan weydiiye mulxidow wax kaa xaaraansane ma jiraan yaase kaa xaaraantinimay kulay ku tahay hooyadaa inaad fuusho wax ka xaaraani ma jiraan haddaad mulxid tahay ya ilxaadku akhlaaqda miyuu wanaajiyaa mise waa xumeeyaa masarka akhlaaqda laga qaadanaya waa xaggii ma caqliga masaad jeclaysataa ma bii'ada aad ku nooshahay iyo meesha aad ku nooshahayba iyo waxay qabaan ma ilbaxnimada casriga ma reer galbeedka ilbaxnimadooda ma qawaaninta iyo distoorada gaalada akhlaaqda laga qaataa ma diimaha laga qaataa ma hoggaamiyeyaasha ilxaadkaa laga qaataa haddaad tidhahdo hoggaamiyeyaasha ilxaadkaa laga qaadanayaa ma darwin ba a ah, akhlaaqda laga qaadanaya ma ferwid baa laga qaadanaya ma waxaa laga qaadanaya carol markis baa laga qaadanaya ma satalin baa laga qaadanaya ma maw baa laga qaadanaya kuwa haddii laga yimaado ma kuwa hadda nool baa laga qaadanaya dukinis iyo ka mid yihiin sam haris iyo ayaan xirsi magan iyo markaa waxa hitshins ayaan hadda waxaa la geliyey meeshii uu joogay eh, daniel uu joogay markuu dhintay iyadaa lagu bedelay saas aawadeed hogaamiyeyaasha waaweyne ilxaadka hogaamiya bay hadda shirarka la gashaa waxay ka mid tahay min alfursaan arbaca xagga akhlaaqda laga qaadanaya waa xaggee akhlaaq nooceeya baa dadka ugu yeedhaysa ma siday adiga kula tahaa ma siday dadka kale la tahaybaa haddaad tidhahdo caqligaa laga qaadanayaa aan ku soo dhowaanayo cuquushu waa kala duwan yahay caqliyadu dadku isku caqli ma aha nin wax la quman baa nin kale la qalloocan wax adiga kula toosan baa nin kale la qalloocan wax nin kale la quman ayaa adigana kula qalloocan caqliga la raacaya waa kii ma caqligaaga ma caqliga muslimka ma caqliga markaa waxa mulxidiinta ma caqliga kiristaanka caqliga la raacaya waa kii cuquusha hadday iskhilaafaan kee loo xukum tegayaa arrinkiisana lagu waayo shaki waxaan lahayn akhlaaq wanaagsan waxaa laga heli karaa diin samaawiya oo aan taxriif gelin baa akhlaaq wanaagsan laga heli karaa inta aynu sheegnay midnaba akhlaaq wanaagsan lagama heliyo haddii la yidhaahdo qawaaniinta gaalada ayaa marka akhlaaq wanaagsan maanta laga qaadanaya haddii la yidhaahdo de qawaaniinta gaalo badani maanta ay ku dhaqmaan ee ay samaysteen waxau fasaxayaa waxyaalo badan oo markaa an la aqbali karin hadda waddannada galbeedka waxay yidhaahdeen oo markaa agtooda aad iyo aad uga faafsan labada nin waa isguursan karaan labada dumarina waa isguursan karaan cid wax ka sheegi kartaana ma jirto qofka waddannada galbeedka jooga oo in laba nin isguursadaan wax ka sheega arrinka noocaasa wuxuu ku mutaysanaya ciqaab ya qawaaniin ahaan waxay banneeyeen qaarkood inay si caadiya ah isu guursadaan marka waxa weeye qolada isku noocaayo liwaadkii in sharci laga dhiga ma akhlaaq wanaagsan ba oo la yidhaha raggaa isguursanaya ama la yidhaha dumarkaa isguursanaya akhlaaq wanaagsan miya gaalada qaarkood maxaarimtoodii ayay guursadaan oo qabaan inuu walaashii ama hooyadii ama inantii safuura waxba kuma aha mana aha wax naadire waa wax markaa yacni dadka qaarkood ay qabaan oo badanba iminka majuusku qolada dabka caabuddaa caqliga waa leeyihiin iyagoo haddana caqli leh dee waxay guursadaan maxaarimtooda si caadiyay u guursadaan hata xadiiskii bukhaarigu sheegaayo inuu cumar bnu khataab uu yidhi haddaa aragtaan laba majuusoo maxram isu ahoo isqaba haddaa aragtaan kala farqiya bukhaariga ku sugan tahay fii saxiix bukhaari waa waxay diin ahaanba u qabaan liwaadkii waxay leeyihiin jamciyaday leeyihiin ururay leeyihiin dad fara badan bay noqdeen waddannada galbeedka markay joogaan oo lagu xisaabtamo codkooda oo ilaa markaa waxawe dadka madaxweynayaasha doonaya ay markaa waxa weeye la gorgortamaan oo ay yidhahdaan xuquuqdeeda maxaad ka qabanaysaa aanu kugu ridnay ya heerkaasay marayaan akhlaaqda wanaagsan ee laga rajaynaya maxay tahay haddii la yidhaahdo caqliga ayaa laga qaadanaya cuqushu waa iskhilaafsantahay waa kala duwan tahay gaalada iyagoo caqliyalebay haddana waxay doonaan sameeyaan oo yacni markaa noocnaba ayna u aaban yeelin ilaa gaalada qaarkood hooyooyinkood fuuleen ferwid ninkii la odhan jiray ee yuhuudiga ahaa ee isaguna mulxidka noqday jinsiga yuhuudeed wuu jeclaa waana u doodayy marka uu leeyahay yuhuudnimada waa ku ictisaasayaa diin ahaan ugama jeedo wuxuu ka hadlayaa ciriq ahaan iyo shacab ahaan markuu leeyahay marka waxa weeye halkii baan ka hayaa iyo warka caamka uu dadka u sheegay waa kala duwan yihin inaanu ilaah rumaysnayn oo khaaliq rumaysnayn ayuu si caama ah u sheegay waxaan ka tilmaamayaa qaar baa laga yaaba dee inay yidhaahdaan ferwiid waxuu ahaa marka yuhuudi buu ahaa mulxid ma ahayn xaqiiqadu waxay tahay inuu mulxid noqday laakiin ciriqiisa ayaa yuhuudi ahaa oo yuhuud ka soo jiiday yuhuud markuu waxa weeye daafacaya ama wax la doonayo ama markaa waxa weeye inuu jecel yahay tilmaamayana dee ciddaw ka dhashay inay marka waxa weeye baaqi noqoto oo cidhiidhigay ku jiraan ka baxaan oo ay awood helaan yacni waa la doonayaa taa waa la jeclaa laakiin diin ahaan diintooda waa ka baxay mulxid buu ahaa nolosha gebigeedaba wuxuu u fasiray inay tahay jinsi ya waa ninka gaadhay ninka mulxidka ee ferwil la yidhaahdaa inuu yidhaahdo ilmaha yari markuu hooyadii jaqaayo nooc jinsi uu samaynayaa ya si allaa shucuuriya ayuu waxyaalihii galmada hordhaca u ahaayoo kale markaa uu ku kacayaa ilmaha yari markuu dhabta hooyadii ku fadhiya waa saas si la-eg wuxuu ka dhigay nolosha gebigeeduba inay tahay jinsi gebiduba ya wuxuu soo qaatay qiso ku saabsan qisatu udiib oo giriga loo nisbeeyo oo ku saabsan marka waxa weeye boqor giriigga marka waxa weeye xukumayey ayaa ilma u dhalan waayey markii dambe ayaa wakhti dambe inaan u dhashay dabeedna wuxuu u tegey markaa mid kaahina dabeedna wuxuu yidhi ilmuhu ilmo fiican ma aha inan kani wuu ku dili doonaa gabadhaad qabtana waxa weeye isagaa guursan doonaa marka waxaa kuugu fiican hadda inaad disho farwid baa soo qaadanaya qisada waa qisa dee khuraafo caana ustuura naftiisi waa siin weyday inuu dilo oo isagu markaa waxa weeye maadaamuu dhalay inuu dee nafta ka jaro waa ku adkaatay mid raaci u dhiibay oo xoole la jooga wuxu uhi orodoo markaysa markaa buurtaa ka soo tuur kiina xoogaa waa arrinkii waa ku yara adkaaday mid kaleo isagu markaa waxa isaguna raacataa buu dhiibay kiibaa qaaday waxaa loo geeyey boqor kalea loo geeyey aan ubad lahayn kii baa iska korsaday ilmaa laga dhigta beri dambe uu weynaaday ayuunbaa lagu yidhi markaa ninkan kuma dhalin waa lagu keeno waa lagu helay wuxuu u tegay ninku u qabay inuu aabbe u yahay qisadiibuu weydiiyey dabeedna wuxuuhi maya waxba kama jiraan anaa ku dhalay arrinka xoogaa ku cuslaa shaki ku dhac markii dambe waa iska tegey wuxuu iska qabtay xaggan kale ayuu isaga kacay beledkaa kale ayuu qabtay oo u kacay boqorkii beledkaa xukumayay aabbihii ahaa aanu garanayn bay iska hor yimaadeen afka isla dhaafay odaygii bu dilay odayganna dadkii waa dhibayoo waxay yidhahdeen ninkaa ninka naga dila ayuunbaa dee boqor noo noqonaya beledkii uu tegey markii la ogaaday inuu dilay isagii la boqora gabadhii u qabayna dee markaa halkii buu markaa u guursaday gabadhu waa hooyadii boqorka uu dilayaana waa aabbihii midna ma garanayo beri dambay ogaatay habartii ay ogaatay inankeedii inuu yahay waa istishay baa layidhi qiso noocaasuu soo qaato oo qisatu uudiib baa la yidhahdaa wuxuu yidhi markii arrinkaasi dhacayee waagii dambe uu ogaaday inuu aabbihii dilay diimuhu qaabkaasoo kale ku yimaadeen oo aabbihii la dilay baa markaa la doonayaa in markaa la sameeyo yacni waxa weeye la yidhaahdo wuu soo noqonayaayo marka mala tanaasukh alarwaax iyo waxbaa la aaminsanaa dabeedna markaasaa la yidhi waxa weeye waxbaa loo samaynaya marka asalka diimuhu noocaasay ku yimaadeen kulaha abaatiil nocaasuu sheegay maxaan u jeednaa hadday giriigga tahay iyo hadday markaa waxaweeye hindiya tahay iyo hadday jabaan tahay yacni qasas yacni ku saabsan hooyo fuulka ku saabsani waa ka dhaceen waana la soo naqliya arrinka ku saabsan marka gaaladii carbeed inaynay markaa tan isticmaali jirin oo ay markaa hooyooyinka iska ilaalin jireen waxay ka mid ahayd baqaayaadkii diintii ibraahim kaga sii hadhanaa bay ka mid ahayd oo ashyaa baa jiray baqaayaad ah oo diimihii hore kaga hadhsanaa marka gaalo badan baqaayaadkaasaa gaadhay bal hadda aynu ka eegno waxyaalaha marka hadda ay ka leeyihiin qolada marka mulxidada ee cusubiya xagga akhlaaqda markaynu sheegayno akhlaaq wanaagsan horta sidee lagu heli karaa maxaa akhlaaqsi noqonaya mawduuca akhlaaqda maxaynu gallaa dadka mulxidiintu waxaa jiraa islaamka waxay ku dhaleeceeyaan oo yidhaahdaan akhlaaq ahaan akhlaaq wanaagsan dadka uguma baaqo islaamku oo waxay leeyihiin waxaa jira milkulyamiin wax la yidhahdaa islaamka lagu yaqaanaa waxaa jira marka waxa weeye dadka mucaamala bilmisli ma sameeyaan dabeed calaa kulli xaal waxay doonaan inay markaa yidhaahdaan akhlaaq fiican kuma sugna bal haddaba markaa si aynu taa u iftiiminno ila akhlaaq bay wax ku dhaleecaynayaan oo diintii samaawigahaa doonayaan inay wax kaga sheegaane bal haddee akhlaaqdooda aan aragno si aynu u garanno farqiga udhexeeya bididdiha tatabayanu lashyaau yucrafu shayu bididdi shayga lidkiisaa lagu gartaa mulxidow akhlaaqdaadu waa maxay akhlaaq wanaagsan see lagu heli karaa mulxidiintu waxay qabaan akhlaaqdu waa shay nisbi ah nisbiga waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa dadba waxbaa akhlaaq wanaagsan la'ah marka nisbada dadka qaarkood shay baa akhlaaq wanaagsan la'ah dad kalena lama aha marka xagga casriyada iyo wakhtiyaday ku kala duwanaanaysaa xagga beledaday ku kala duwanaanaysaa marka akhlaaqdii saasay noqonaysa wuxuu yidhi marka dhuukinis inahu min alcasiri jiddan addifaacu can alakhlaaq almutlaqati cala ususin hayri diiniya kitaabkiisii waham eh, ilaah waa la tarjamay marka waxa weeye saasuu odhanaya odhanaya shay aad iyo aad u adag waxa ah in akhlaaq sii daysan la daafacaa iyadoo aasaas diimeed aan lagu binaynaynin waa shay casiira jiddan aad iyo aad bay u adag akhlaaq mutlaqa maxaa laga tilmaamaya wax mar walba akhlaaq wanaagsan ah oo aan nisbada dadka qaarkood akhlaaq wanaagsan loo odhanayn qaarna aan akhlaaq wanaagsan u ahayn qaarna u ah ama wakhti ah wakhtina aan ahayn ee wakhti walba akhlaaq wanaagsan si itlaaqan u ah asaas diimeedunbaa lagu binayn karaa yacni waxa weeye si kale looma heli karo taasi waa ictiraafu isagu qirtay mar haddaanu aasaas diimeed haynin akhlaaq wanaagsan oo mutlaqa inaanu hayn way caddaynaysa waayah wuxuu kaloo yidhi waa imaamkii mulxidiinta weeye isagoo marka ilxaadkiisu sida uu keensanayo tilmaamaya wax qiimo leho itlaaqan oo marka waxa weeye sifa yani markaa la qiimeeyo cala alitlaaq inayna jirin yacni sheegaya akhlaaqduna inay tahay marka waxa waxaweye shay nisbi ah oo nisbada dadka qaarkood akhlaaq u noqonaya qaarna aanu ahayn qaar akhlaaq wanaagsan ay u aqoonsanayaan qaarna ayna u aqoonsanayn qolo walbana sideeda loo eegayo wuxuu ka yidhi fii hada alcaalami laa yuujadu sharun walaa yuujadu khayr laa yuujadu siwa laa mubaalaatin camyaa wa cadiimat araxma caalamkan lagama heli karo wax shara iyo wax khayra toonna dadku waa iska nool yihiin waayo mar haddaanu markaa ilaah jirin sida uu u qabo mulxidkaasi waa sida cindigiisa u qabee sida xaqiiqada ah maahe dee shar iyo khayrba ma jiro dadku xoolo kale iska yihiin miyaa la yidhahdaa xooluhu khayr bay sameeyeen iyo shar bay sameeyeen toonna miyaa la yidhahdaa ya wax kastuu markaa xooluhu ay sameeyaan sow wax markaa aan khayr iyo shar toonna lagu sifaynayn sow ma aha sidaasoo kale weeye buu khayrna ma jiro sharna ma jiro wanaag iyo xumaani toonna ma jirto laa yuujadu siwa laa mubaalaa camyaa u aabayeel markaa la'aan waxaan loo aaba yeelayn oo waxba laga soo qaadanoo indhala mooyaane wax kale ma jiraan mar hadday caynkaa tahay dee mulxid akhlaaqa cid kuma ceebayn karo waayo isagaa tilmaamaya sida xoolaha inuu u nool khayr iyo shartoonna aanu jirin imaamkoodiibaa saa yidhi waayah wuxuu idhi faylasuufka mulxidka ah ee laodhan jiray john boll laodhan jiray wuxuu idhi yajidu alwujuudiyu xarajan baaligan fi an laa yakuuna allaahu mawjuudan cidda jirtaa dhib badan waxay ka dareemaysaa inaanu markaa waxba khaalaq jirin ilaah inaanu jirin dhib badan ba arrinkaa laga dareemaya liannahu bicadami wujuudihi tancadimu kullu imkaaniyati lilcusuuri calaa qiyamin fii caalamin waadix marba haddaanu ilaah jirin shay markaa waxa weeye qiyam ah oo la qiimeeyo oo wanaagsan lama heli karo caalamka lagama heli karo laa yumkinu an yakuuna hunaaka khayrun badahiyun khayr layska garanayo khayrnimadiisa in la helaa ma dhici karto liannahu laa yuujadu wacyun laa nihaa'iyun wa kaamilun yacni garasho dhammaystiran oo aan dhammaad lahayn lama helayo garasho dhammaystiran oo aan dhammaad lahaynna dee waxa weeye khaaliqun bay u sugnaan lahay marka mar haddaan taa la helayn yacni khayr ma jiri karo mana jirto inay ruuxa saaran tahay inuu run sheegay iyo inuu been sheegaa yacni siduu doonuu yeeli karaa ya waayahay darwin laftiisu wuxuu yidhi aliimaanu alraasikhu bilwujuudi alkhaasi bimacbuudin muطalicin cala kuli shayin qad kana lahu ta'siirun facaalu cala altaqadumi alkhaasi bialakhlaaq kitaabkiisa la soo tarjamayey ee eh, nash'at alinsaan walintiqaa'i liljinsi ayaa hadalkaasi markaa ku suganyey tarjamada carabiga waxay kaga dhacdaa mujalladka saddexaad laba boqol iyo toddobiyo labaatan wuxuu tilmaamayaa iimaan raasikha oo jiritaanka macbuud yacni ilaah wax walba og oo wax walba daalacanaya la rumaysan yahay wuxuu ku leeyahay yacni door weyn buu ku leeyahay oo waxqabada ayuu ku leeyahay in xagga akhlaaqda lagu hormaro yani akhlaaq wanaagsan waxaa laga heli karaa ilaah in la rumaysan yahay iimaan raasikha ilaahaasina markaa loo qabo wax walba inuu taalacanayo wax walba og yahay markaasaa la heli karaa akhlaaq wanaagsan waa ictiraaf ay qirteen taasina weyi wuxuu sheegay nin kaloo mulxida oo fayadoor la odhan jiray wuxuu yidhi mar haddaan ilaah jirin wax waliba waa bannaan yihin in lam yakun hunaaka ilaahun fa kullu shayin mubaax wax waliba bannaan yacnii kulay ku tahay hooyadaa inaad fuusho wax waliba bannaan mulxidka kalee la yidhaahdee laaadriga ah mulxid adri oo la odhan jiray difiid la odhan jiray birlinsiki wuxuu yidhi isagoo hadalkaasii sharxaya mar haddii waajibaad akhlaaqiyo la amray ayna jirin oo doonitaanka ilaahay lagu amray ayna jirin isla markaana akhlaaq sii daysane ayna jirin wax kasta oo ruuxu sameeyaa waxay noqonaysaan waxa dadka ay isla gartaan ragga iyo dumarku waayo master kaleo akhlaaqda inay xukunto laga soo qaataa ma jirto mar hadday caynkaa tahayna wax kastoo dhacaaba mar hadday caynkaa taho ilaah aanu jirin wax kastoo dhacaa bannaan wax waliba waa furan yihiin wax xaaraani ma jiro wax markaa waxay xumina ma jiraan wax kasta waa la samayn karaa yani saasay u wadaan wuxuu yidhi nin kaleoo markaa waxa isaguna mulxid ahaay oo diinishi la odhan jiray ayaa wuxuu yidhi jaraa'imta iyo gaboodfalka ilxaadku la yimi si caam ah waxay ka timi eh, fikrad markaa waxa weeye kibir ku jiro oo u arkaysa dadku inay samaynayaan qiyamka iyo waxa wanaagsan ee aanu ilaah samaynayn yacni sharciyeyn ilaah sharciyeeyey waxa wanaagsan laga qaadan maayo ee dadkaa samaynaya dadka ayaa markaa samaynaya marka wuxuu tilmaamayaa waxa ay dadku marka waxa weeye gartaan inay noqonayso waxa marka waxa weeye wanaagsan ay noqonayso ilah uu ka yidhi wa biطabiicati alxaali ida kana hunaka bacdu annaasi hayru alakfaa fayajib alqada'u calayhim min ajli taxqiiqi hadi almadaniyati alfaadila aljanna wuxuu yidhi dabeecadda arrinku siduu yahay hadday jiraan dad markaa waxa weeye aan kuf ahayn oo wanaagsanayni hadday jiraan waxaa waajiba in laga takhalluso dadka aan wanaagsanayn wuxuu ujeedaa dad baa ama markaysa waxaan yani waa dhantaalan yihiin ama waa laxadala yihiin ama dacafa yihiin ama waa taag daran yihiin ama waxa weeye aqoontoodaa gaaban yacni dadka noocaasoo kale ah waxa waajiba in la wada laayo si dad marka waxay aqwiyaa oo fiican oo sarreeye oo maskaxdoodu koraysa ay baaqi noqdaan wuxuu dabaqayaa mabda'ii daarwiine ku saabsanaa albaqaa'u lilaslax ya soo may tilmaaminoo may odhan marka waxa weeye ka markaa waxa aslaxa ee wanaagga badan unbaa baaqi noqonaya oo sida aadamigu ku yimi albaqaa lilaslax iyo marka waxa weeye ayuunbay marka horeba ku timi marka dambena albaqaa lilaslaxi ayuunbaa sii xaqiijinayaa marka waxaweye aadamiga dacfada ah ee taagta daran la laayo ee laga takhalluso akhlaaqda ilxaad inoogu baaqaya waa noocaas waayahay dhuukinis wuxuu sheegay wuxuu yidhi carruurta uurka ku jira in la ijhaadiyo lasoo tuuraa wax dhibi kuma sugnaa hadda waa imaamkii ilxaadka marba haddaan markaa xanuun ka imanaynin soo tuurista lasoo tuuraayo la dhicisaynayo dhib male marna hadduu urjiif yahay yacni doofaarka noloshiisa waa ka liitaa qaar badan waxa la weydiiyo mulxidiina haddii qof aadamiyi oo markaa khatar ku dhaco inuu dhinto halis u yahay oo uu qarqoomayo iyo hadduu doofaarkaagu qarqoomayo keebaad badbaadin lahayd qaar badani waxay dhahaan doofaarkaan badbaadin lahaa waxaad ka arki kartaa nadka iyagoo markaa maqal iyo muuqaal ay ku jiraan oo su'aalaha la weydiinaayo oo ay saa ku jawaabayaan waayah waxaa la weydiiyey kraws ninkii la odhan jire fisigiska yaqaanay ee isaguna mulxidka ahaa waxaa lagu yidhi maxaarimta in laga sinaystaa maxay khata u tahay gef miya ruuxu markaa cidda maxramkiisa inuu ka sinaystaa ma gefba wuxuu laysa min alwaadixi binisbati ilaya annahu khata yacni ma cadda aniga xaggayga marka laga eegaayo inay arrinkaasi gef tahay mid cad ma aha ilxaad akhlaaqdu ku baaqaya waa taa waayah waxaa kaloo la weydiiyey dhuukinis waxaa la weydiiyey waraysi maqal iyo muuqaal ah nadkana waa ka heli kartaani ka warran gabadha xaaska ay hadday ninkeeda khiyaamayso oo gogoldhaaf samayso ka waran wuxuu yidhi khiyaanada zawjiyada ah ee bimacnaa labada qofee isqabaa mid inuu khiyaana la yimaado oo markaa waxa weeye uu e, sameeyo sina la yimaado waxba kuma sugnaa sida loo waaweynanayo maaha in la yidhahdo ninka iyo naagta mid waliba ka kale ha ku kaaftoomo oo cid kale yaanu la kulmin cid kale yaanu u teginna waa saytara makruuha imaamkii mulxidiintaa sidaa yidhi waa duukinis waa saytara makruuha qofka kale inuu markaa kaantaroolo ma aha oo khiyaarkiisa ka hor yimaado waayahay waxaa la weydiiyey mid kaleoo mulxida ah oo la odhan jiray biter singer la odhan jiray ayaa waxaa la weydiiyey ka warran markaysaga qofku hadduu xoolaha fuulfuulo ka warran maxaa kuma sugna markaasaa waa golo sidan oo kale loo fadhiyo markaase aad loogu qosliyay oo lala yaabaya markaasuu odhanaya qofku hadduu isagu doortay waxaan anigu u jeedaa qofku hadduu isagu doortay inuu sidaa sameeyo raaxadiina uu ka helayo dee inaan idhaahdo qalad weeye markaa waxa ma aha ya inaan sidaa idhaahdo ma aha barnaamij telefisyoon lagu waraysanaayo oo maqal iyo muuqaalah ayuu sidaa ku odhanayaa nadkana waad ka heli kartaa waayahay mulxidiinta qaarkood waxay ku kaceen dadka qaarkood inay kufsadaan kadibna ay markaa dilaan dabeedna hilibkooda cunaan ninkii la jiray jifri dahmar la odhan jiray ee mulxidka ahaa wuxuu samayn jiray inuu dhallinyarada markaa waxa weeye soo sasabto dabeedna markaa guriga la tago oo marka waxa waxaweye yidhaahdo marka shaqo noocaasa marka uu kula ballamo qaarkoodna marka waxa weeye intuu soo sasabo isagoo aan shaqada u sheegin marka dambe khasbo markuu fulfulo dabadeedna marka waxa weeye uu dilo dabeedna tallaagadda uu ku gurto hilibkeedaba cuno hilibkoodaba cuno mulxid baanu ahaa oo qofku marka uu diin aanu haysan sharci samaawiya oo uu aaminsan yahay aanu jirin ilaah daalacanayo arkayo xisaabayo abaal marinayana aanu rumaysnayn wax alla wuxuu doonuu ku kacayaa bes wuxuu iska ilaalinayaa qaynuunka waxa uu ku qabanayo ama inay dadku arkaan markaynay arkayn wax alla wuxuu doonuu ku kacayaa toddobiyo toban qof markuu marinaayey dadku markaas sidaa ku sameeyey markii dambena hilibkoodii u kaydsaday oo dee uu cunayo intuu gogoostayba tallagada ku gubtay ayaa markii dambe ruuxu sidaa ku samaynayey ka farabaxsaday dabaddu markayse markaa u baxay dabeedna halkaasuu ka qaydiyey halkii baa loogu yimi booliskiina markaa waxaban waa ugu yimaadeen qisadii buu u sheegay gurigii baa boolisku soo galay waa la baadhay waxaa la arkay dadka markaa waxaweye hilbahoodii iyo lafahoodii oo qaarkood markaa meesha ku sugan yihiin qaarna tallaagadda ugu jiraan sidii baa lagu xidhay maxkamadda markii la geeyey la waraystay wuxuu leeyahay ilaa waraysigiisa maxkamadda la geynayay waxyaalahaasi waxay ku jiraan nadka wuxuu odhanayaa isma lahayn umuraha waa lagugula xisaabtamaya waxaan sidaa u yeelay cid baa kugula xisaabtamaysa isma lahayn akhlaaqda horta ay ku baaqayaan waa noocaas hadday caynkaa tahay sida iyagu akhlaaq u sheegtaan siday se islaamka akhlaaq ugu dhaleecayaan dhuukinis wuxuu yidhi alcilmu abiiciyu laysa ladayhi turuqun lilxukmi cala maa huwa akhlaaqiyun cilmiga abiiciga ah kuma sugna agtiisa wadooyin lagu xukumo waxa akhlaaqigoo laodhanayo waa akhlaaq wanaagsan cilmiga abiiciga ma keensanayo ina hadihi almas'alata matrukun lilafraadi walmujtamac waa imaamkii mulxidiinta arrinkaa waxaa looga tegayaa akhlaaqda ku saabsan yacni dadka ashkhaasta ah iyo bulshada loo daynayaa inay iyagu taqriiriyaan oo sugaan waxaana akhlaaqa waxaanaan ahayn macnaha wuxuu u jeedaa waa nisbiyatu lakhlaaqoo dadku waxay isla gartaan inay akhlaaq tahay kolba bulshada meeshaa joogtaa baa akhlaaq u noqonaysa ya kolba waxaasa akhlaaq u noqonaysa caynkaasuu tilmaamay waxaad arkaysaa calaa kulli xaal waxyaala oo noocaasaa jiraa oo ashyaa badan ah marka wax ka mida waa tilmaannay marka marba hadday sidaa tahay akhlaaqday ku baaqayaan waa noocaas min himaarihim tacrifuunahum midhahoodaad ka garanaysaa waxay markaa yihiin xaaladoodu mar hadday sidaas tahay inay akhlaaq faalleeyaan ma aha ida kaana baytuka min zujaaj falaa tarmi innaasa bilxijaara gurigaagu hadduu quraarada yahay dadka dhagxan ha ku tuurtuurin dadka guryahoodu marka waxa weeye ay yihiin markaa dhagxanta ay yihiin ama sabadda ay yihiin inaad shiiddo iyadoo gurigaagu quraarad yahay ma munaasib baa haddaad maanta maantao dhan dhagax la dhacayso sabadda de waxba ka qaadi mayso laakiin adiga haddii hal dhagax lagu soo tuuro de qabababac ya ila qarshaad ku jirtaaye way burburaysaa marka inaad akhlaaq faallayso adigoo mulxida ma aha waayah qaarkood markii la weydiiyey maxaarimta inuu markaa waxba ka sinaysto waxay markaa ku tilmaameen oo ay yidhaahdeen kolley xag ubad inay iska dhalaan ma fiicno oo caafimaadka inay u fiicnayn ninkii aynu hadalkiisa soo naqlinay waxyaaluhu ku sii darayay ka mid ahay wuxuu tilmaamay caafimaad ahaan ma fiicna oo waxa weeye markaa waayo unugyada marka waxa weeye wiraasiga ah bay wadaagaan marka waxay dhalayaan dad daciifa ah oo yacni hadday maxaarimtoodii marka waxa weeye ay markaa u tagaan dad daciifay iska dhalayaan oo cudurro badan markaa qaba saas aawadeed taa waxay samayn karaan inay markaa dawooyin liqaan si aynay markaa wax u qaadin oo uur u yeelan laakiin sida kale hadday markaa waxa doonaan inay sameeyaan dhib ma leh wax dhibi kuma sugnaa inay isfuulfuulaan saasay tilmaamayaan marka waxaa ka muuqata in waxa weeye yacni xumaantii ay saa ugu baaqayaan baa markaysa waxaa ka muuqata akhlaaq wanaagsanna aynay marka waxay lahayn gaalo fara badan waxaa markaa jira waxyaalo badan oo xunxun inay markaa ku kacaan ama qaarkood xataa ay qaaqaawan yihiin oo aynay xataa cawraad kala qarsan meelaha qaarkoodba cawaan baa ka jira cuquul waa leeyihiin iyaga saasaa la fiican dharkan iyo waxan badan ee la qaadanayo lamaba fiicna akhlaaq xun baa la imanaysaan isma laha markay qaawanaantaa ku soconayaan oo rag iyo dumar ayna waxba kala qarsanayn oo xataa ninku yacni sadohdii oo joogtaa ayuu isagoo qaawan soo hor fadhiisanaya ya wax waxay kala qarsanayaan ma jiro caqliyana waa leeyihiin laakiin saasaa la qurux badan oo la wanaagsan waman jacala alghuraaba lahu daliilan mara bihi calaa jiyafi alkilaabi yacnii ka markaa waxa weeye hadduu tuke daliil ka dhigto dee wuxuu soo marinayaa bakhtiyada eyda iyo wax la miduu soo marinayaa meeshuu maraba haddii lala maro dee waxa weeye waxaasaa ka imanaya marka cid indhala haddii markaa tidhahda ihag waxaa ka imanaya dhibaato badan baa ka imanaya mulxidiinta badankooduna cinaad iyo madaxadayg bay ka tahay wajaxaduu biha wastayqanatha anfusahum dulman wa culuwa marka kelmaddii caawa intaas baynu ku joojinaynaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk